walamri baabu lamri samrawi anbaabay biradi lmadaalimi madaalimti radiyesha lisamrawi anbaabay baabu taxriimi ulmi hada kan baabu taxriimi ulmi ulmo xaaraamnimadiisi anbaabay oo lis dulmiyo muslimiinta is dulmiyaan xaaraamnimadeed walamri baabu lamri samrawi anbaabay biradi lmadaalimi waxyaalihi la dulmi radiyowsha in isnagowsha lanki lakudulmi lan radiyow is amrowsha anbaabay qaala allahu tacaala ilahay may ka goole ma liلظalimiina yani ظaalimiinta mansugnaan min xamimin ko qarib e ho shafig endintiya mansugnaan walaa shaficin kon shafac mansugnaana shaficgaaso yudaac lhadiya qaal lahu taala ilahi minka golay ma liظaalimiin han wala dulmiyaayan aalimiinta mansugnaana min xamimin min qaribin koon dhow mansugnaan ko qarib e ho oo wilaaye ho on dhow mansugnaan oo mushfiqin indhimriya munsugnaan walaa shafiicin kaon shafaacna munsugnaan shafiicigaas oo yudaac huwa shafiic laabiya oo hadal shay laweelaa lankin hal iladiyo iraayo hadal shay laweelawna munsugnaan giyama dilideed waqaala allahu tacaala ilahay minka golay maali zaalimiina kuwa zaalimiinta munsugnaana min nasiirin nasiirun kaon gargaara un hiiliya munsugnaano waama alaxaadiiu axaadiis fa minha min alaxaadiii axaadiis may kumid ah abi darin abi dar xadiisay radi allahu taala canhu iya kumid a ah xadiiskaas ha hormaray fi aakiri baab lmujaahadati baabmujaahada aakirkan ink hormari yani wa kayfa minha xadiis abi darin radi allahu taala canhu yakun ila xadiiskaas almutaqadimo ha hormaray fi aakiri baab lmujaahadati mujaahadadi dadaalki yani baabsha aakirkan ink hormariya hakumide a waruya mayl uriye an jaabirin waan jaabirin radi allahu taala canhu jaabir maylk uriye ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qala rasuulka inika gol istagu ulma ulma isku jara may walay fa ina ulma ulmaga ulmaatun mugdiyaaliya in isbedeley ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama qiyaama maalintee ulmaadi ahaaday watago isku jara ashuuxa bakilnima isku jara may walay fa ina shuuxa bakilnima ahlaka huwa shuxuguma hilaagay man duula hilaagay kana huwa man kaaday gablakum wartin aadi xamala huwa shuxugi may kuhumbaaray hum aladina qabla man kana qablakum may kuhumbaaray calaa an safaku ini deediyan dimaahum dhiigyaalkooda gubaano deediyan wasaxaluu halaalsadaano maxaarimahum maxaarimtoodna halaalsadaan xalaalsadaan kawaamay uriy xadiiska muslimu imam muslim ya uri وan jaabirin radi allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka gole itaquu isku jara yani kudhoorsada aulma ulmiyo dadka ini dulmidan kudhoorsada may weri fa ina ulma halki ulma oo lanki la dulmiyo may nagday dulmaatu mugdiyaaliya ahaaday yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed mugdiyaaliya nagday wa yani watagu isku jara ashuxa bakilnimo isku jara shux mana alxirsu maca albukli oo wal laha aruriyo halaalo haaramo lang are laha aruriyo haddana la bakiilo lang kudhiimol taasa shuclare shucosku jara may walita ina shuca buklo bakiilnimo ahlaka huwa shucoga may hilaagay man duula hilaagay kaana huwa man kaaday gablakum isin warkin haadi may wali xamala huwa shucoga humbaarey hum man kaana gablakum dadki sin koreya kahumbaarey calaa an safaku ini deediyaan dimaahum dhiigyaalkooda deediyaan oo bakiilnimadaas daraadiya deediyaan dhiigsho wastaxaluu xalaalsadaan maxaarimahum maxaarimama duulkasay wal al wali xaaramhaay halaalsadaan maxaarimtoodi waxyaalihi xaaram tahay halaalsadaan yakun bari waay kawa ma yuri xadiska muslimun imaamu muslim ya wuri abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may golay latu'aduna gudutan oo gudutan ahi yani wa kay alxuquuga xuquuqda gudutan ilaa ahli ahli lxuquuq xuquuqdiyeeda ehliyaalkoodan gudutan yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaamati qiyaama maalinteed xataa yudhaada ilaa la gisaasado lishaati ridi aljalxaai semoy tahaysi lang gisaasado min ashaati riheshe lang kugisaasad yani waa kay alkarnaai gaas lahaysi lang kugisaasad qaala nabiy ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay latuaduna gudutan oo gudutan oo gudutan alxuguuga xuguugda gudutan ilaa ahliha qiyaama hadi ladeer hadanti fursad lahaysad haogdaal gududoy hadi la gududo ay qiyaami la gududay wari rasuulka sala lahu alayh wasalam latuaduna gudutan gudutan alxuquuq xuquuqda gudaasan ilaa ahliha ahlil xuquuqi xuquuqda helsho gududaasan nam wali xage lahaye ad addunya kodolmaydi yen gududaasan helsho gududaasan yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed xuquuqda ta gaayo ahaan rasuulka maynin tilmaamay hataa xaywaanki oo addunya lakodolmay aakhira wal aaray yani agshay gudude walilay hataa yugaada ilaa la gisaaso lishaatiri la gisaaso shaatada langisaas maba laanta laamu nafcu waa riidan alangisaasay taas yani yalan kugisaasadahay wa riidi addunyo roogday oonayo gaaslaan hayti oo luduri aakhira yani walan kugisaasade ti dadurti alan kugisaasade lili ha bani aadam xogogdis isku dhaaf xataa yugaada ilaa la lagisaasado lishaati ri langisaasado shaatadaasoo aljalxaai seemoy tahayti alati la qarna wa qarnan lahayne seemoy tahayti ilaa lan kugisaasad min ashaatiri ri heshe lan kugisaasad shaatadaasoo alqarnaahi gaaska lahayti heshe lan kugisaasad xugugda saasalishal gududu doona rasul rawa mayuriy wadiidka muslimun waan ibni cumar radi allahu taala canhuma gala bni cumar cabdillaahi bn cumar may kagoray kuna un haani nataxadau naxnu naku sheekoyslo haani can xajat lwadaaci sogotisi hasey ya waa kay kunaa nataxadau sheekoysadaani can xajat lwadaaci sogotisi haseya ka sheekoysadaani wanabiyu sala allahu alayhi wasalam nahaal bayna adhurina baynana dhahdan eye walaa nadri ununkasaana ma xajat lwadaaci xajatulwadac waliy inkasaan hataa xamida ilaa kumaxdiyo allaha taala ankumaxdiyo rasuullahi nkumaxdiyo sala allahu alayhi wasalam waadnaa huwa rasuulka ku amaan aleyh alalahi uma dakara nabiy nabag may sheegay almasiixa sheegi ki ila midgeed masaxnaayey addajaala been badanaayey sheegi fa adnaba nabiy nabag xeel dheeradi ey ka xeel dheeradi yani fi dikri dikri masix dajaal masix dajaal soo sheeg xeel dheeradi wagaala nabiy nao may ka goolay ma bacata allahu ilahi maabin min nabiyin naba maabin ilaa andara huwa nabagaaso yani waa kay digay dajaala digay umatahu umata nabiyan ku digi andara nuuxun ha kubilaaw nabilaahi nuux yani waa kay awal rusul waa rasul ilahi rasuulkin horeeyo a ah. nuux iya digay hu e waa dajaal iya digay umadisan ku digi wanabiyuna waandara nabiyuna nabiyaalkina digan min bacdi bacdi nuux digen wainahu shaniya i yakruj huwa dajaal hadii habaho fikum dhahamin adi haba fama kafi magarsoonadaw calaykum korkin min shani shani dajaal dajaal shaanishay korkin magarsoonadaw yani waa kay saas waay wahay calaykum ina may welay falaysa yakfa ki garsoonadaw falaysa shanu shaanag mahaan yakfa ini garsoonadaw calaykum korkin magarsoonadaw ana rabakum rabigin bilaysa huwa rabigan haane biacwara yani waa kay iloshan hayn wainahu ina dajaala dajaal sada loogina acwaru ki ilosha acwaru caynlyumna ilidmidgeedki ilooshe waay kaana caynahu cayna dajaal dajaal ilis waa lamid cinabaton habad cinab waa lamid daafiyatun barizatun muuqut waa lamid waay oo habad oo cinab sida hankurunto o kale ilis binaankan jarta hankurunto waay alaa huyaay ina allaha tacaala ilahay xarama huwa ilahay xarimi calaykum korkin maysin ku xarimay dimaakum safka dimaa'ikum dhiigin gubtan muslimiinta datin dhiigin gubtan asin ku xarimi wa amwaalakum maali alkin asin ku oo lanka muslimka lanka kalmaalshay dulmiyo ilahay sin ku xarimi ka xurmati yawmikum maalintin sida xurmadangato yani xaramangato oo kale hada kan e fi beladikum beladkin dati sida xaramangato hada kan oo kale fi shahrikum bilin dati hada kan sida xaramangayo oo kale daadis wala kodolmi xaramangata alaa hoyaay hal balagtuma deersini kaalo asxaabta meerena nacam ha deersini kaala nabiy naomay golay allahuma shad ilaahu markhaati kunagoy allahuma ya allahu ale shad ilaahu markhaati inha anta salaasan kaala salaasan waylakum hilaagi yani o oh, wayxakum naxariistin unduro fiiriya laa tarjic nhaaten yari rasuulka dardaartis bacdi an bacdiga nhaaten kufaaran kal kufaari gaalo oo kale nhaaten oo yadribu bacdukum bacdigin garaacaw xikaaba bacdin bacdi kal goortis garaaca nhaaten sawama yuri hadiska albukaari warawa muslim na baclah bacl hadis hadiska bacdi sheeya weri an abi hurayrata radialahu an an ibni cumar radialahu taala canhuma qaala bna cumar cabdillahi bin cumar nay golay kuna unhaani nataxadau nahnu nisheeko islaan an xajat lwadaaci sagootitaasi heshe an xajat lwadaac isagootuska xadsheey hesheeka sheekoshadaan wanabiyu sala allahu alayhi wasalam nahaal bayna durina baynanalay dhahdaan ay nabagna dhahdaan ay walaa nadri naxnun makasaano ma xajat lwadaaci isagootuska xadsheey wali ay makasaano ahe xajatlwadaac wali ay makasaano hataa xajatulwadaac may bu ahan khudbadan dheer rasuulka akriyay sanadkii xajin ka horeeyey waana kadamboy rasuulku yani xajatulwadaac liray xataa xamid allaha ilahay intin kumaxdiyo rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasul sha ilahi nkumacdi o rasuulka rasulka iftitaakulako alxamdulilah ku er waakana huwa rasulka ku amaana aleyh alalahi ku amaan uma dakara nabiy na may sheegay almasixa ki masaxnaayo ilimidgeed masaxnaayo addajaala been badnaaye o ilaahnimada sheegdaay been badnaaye sheegi faadnaba nabiy naba kaheel dheeradi fi dikri dikri masixi dajaal masix dajaal husey rasuulka kaheel dheeradi eedan ku sheekoy wagala nabiy na may kagoray ma bacatha allahu ilahay maabin min nabiyin nabiyan naba maabin minta zaaidua nabiyan mafule ilaa andara huwa nabagaasoy digay hu dajaal digay umata umadisinku digi waayo andara may digay hu dajaal may inkusheekoyay nuux nabiylahi nuux yan digi naba nuux walalang marisimayba awal rusul iya usahay rasuulilahi lankin horey wanabiyuna waandara nabiyuna nabiyaalkina digeen hu dajaala digeen min bacdi bacdi nuux nabiylahi nuux bacdishay wali rasulekoyta ambiyakoyegna digeen umadion degeen wainahu shaniya in yakruj huwa dajaal hadi haba fiikum dhahdin haba fama ma magarsoonadaw calaykum korkin min shani shanuhu shanu dajaal dajaal shanishay magarsoonadaw shanuhu taasa faacil kafiya e falaysa shanu shanig mahaan yafa ini garsoonadaw mahaan calaykum korkin garsoonadaw mahaan ana rabakum rabigin laysa huwa rabigan haane biacwara ilooshing haana ini garsoonadaw mahaan kor garsan rabigin ilooshmeew wainaw ina dajaala dajaal acwaru cayn ilyumna ilimidgeedki one kumagono ilooshku ewa kaana caynahu cayna dajaal dajaal ilis waab lamid cinabatun xabad cinab e waa lamid daa daafiyatun oo yani baarisatun muuqato binaanka muakurum oo kale waa lamid wa alaa hooyaay tanabahu aclamu indurmeedku kahawal dheegaa ari rasuulka sala allahu alayhi wasalam ina allaha tacaala ilaahey xarama huwa alamay xarimay calaykum korkinmay sinku xarimay dimaakum dhiigyaalkin muslimiinta kin dhiiginga sinku xarimi dhiigyaalkinga sinku xarimi waamwaalakum maaliyaalkinga sinku xarimi waka xurmati yawmikum maalintin sida xaaraman eto oo kaliyo hada kan eh maalintan an hada sin akriyahayo khudbada sin jeediyahay sida xurmadan eta dhahdiya walakadil wala dhaca xaaraman eta maalmo kalen xaaraman hayin fi beladikum beladkan dati sida xaaraman kayin hada kan e beledkan make walakadilo walakadhaca xaaramo sida kale meelo nasaasan hayin fi shahrikum bilin dhahdiya sida xaaraman hayin hada kan e bilo bilo oo dilxaja e lasoogey ashurulxurum iya kumid eta halaa hooyaay hal balakto an ma deersine sa rasulka yiri sala lahu alay salam kaalu asaabta mayre nacam ha balagta risaalata risaalada deersidi qaala nabiy naomay kagori allahuma ishhad allahuma ya allahu ale ishhad anta ilahu markhaati inkunago inana deersi salaatan qaala salaatan sida tog iyo saaso gooli waylakum hilaagin o oh, wayxakum waylakum kalimatu cadaab lare wayxana kalimatu raxma waylakum hilaagin shakraa reesaaga shakyaa ini rasuulka waylakum eri ini wayxakum erek shaki lamada bisheegireed yani unduruu fiiriya laa tarjicu ng haaten bacdi bacdigay kufaaran gaalo oo kale haaten laa tarjicu ng nagaten bacdi kufaaran marki yani wa kay masala maybua lanka hor dhaan hooba gaalahaada jiray islaamka galay nagad markaasaga gala ng nagaten gaalnima ning nagaten hadda laa tarjicu ng haaten bacdi bacdigay kufaaran kal kufaari gaalo oo kale haaten oo tashbihgante yalribu garaacow bacdukum bacdigin rigaaba bacdin garaacaw sindatin isnagaten inis garaacden inis dilen waayo rawaamay wuri adidka albukaariy bukaariya wuri warawa muslimun imaamu muslim wuri baclahu bacd alxadid hadidka bacdi shay wuri an caiشhata وan caiشhata radi alahu taala canha ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka goole man dalma lanki dulmiyo diida shibrin kadra shibrin taakado gadarshe lanki dulmiyo min alarli arlehshe kudulmiyo dawigahi waldodoobe hu mankaasa landodoobe min arli sabcin min arli min sabci aralina todobada arlehsho lankudodoobe wa ana rasuul lahi sala lahu alayه salam qala rasulka may gore man gofal gofki dalama huwa manka dulmiyo ida shibrin gadra shibrin taakado gadarshe lanki onayo taaka may leray wa shibru may shibro may linkasay min alibham ila alkinsar faryaroyti onayo yani suulkantin dhehayto taaka lere faryaroyti suulkantin dhahay kolkan taakadan gadarshe lanki o markisilanteegoa faryaroyti suulkantin dhahay ya taaka lere man dalama lanki dulmiyo ida shibrin ay gadra shibrin saakado gadarshe yani lanki dulmiyo min alarli arlihishe kudulmiyo dhawiga walduduube dhawiga huwa mankiya landuduube hu gadarki sugahay isu dulmiya landuduube min sabci aralina todobada arlihishe lankududuube waay muttafaqun aleyh todobada arl may weley gadarki isu dulmi yani wa kay masalan kaas may badelidin ata walaan ad ada korkun ada dulmiya hayso taakadan dhon dulmiyahay taakadan lankile oo ada kuhoogday kudulmiydi masalan sohonti oo kale diridi taakado wal saulkamanka bahane diridi yoogyo haya kolkan hadhowti todobada ardalakin goyeliley kolkan taas may daliilingata dulkan zaahirkan lankilelay hoosnile mana walaagida wala gooye goortalankararkadabalili mangaadko mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay وan abi musa radi alahu taala anhu qala abi musa may ka golay qala rasul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul may golay in allaha taala ilahy la yumli ilahy insugeli alimi kano aalimka iyo ilahay insuge wala dulmiya unsuge ilahay inkaadiye macadaaba mahay magobada fa ida akada huwa ilahay hadi gobado hu aalima aalimkaas gobod wa lam yuflit yani huwa ala mafokiya hu aalimki uma gara anabiynauma yakiya wakadalika gobdow kaas kaasi oo kaliya akdu rabbika na macmadow rabiga gobashidiisaati idaa waktigi akada huwa rabo gobodaayo alqura ahl tuuliya alhelkooda gobodaa walhaal hiya borod yeedeeno dhaalimatun ti dulmidiasi helshe ina akdahu ilahay gobashadiis alimun ti mulimun ti lahawsiyaaso shadidun doron waay mutafakun caleyh waan abi musa radialahu taala anhu qala abu musa ma gole qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she ma gole in allaha taala ilahay la yumli huwa ilahay inkaadiya in suge e yumhilhu wayastadrijuhu ilahay sabaan sabe wala suubiye mal cadaaba sabaan sabe mahay yani waltoosinyo walhunga sasuubiye sasuubiye dulmiye dulmiye maanma lacadaabo marku dambeleyl gobdareed unsuge ilahay wayastajridu saban saba ilahay unsuge in allaha la yumli suge la yumhilu suge lizalimi dalimkansugt walaa dulmiyahay dulmadiisu fiiryahayo cigaabka malakadadejiya unsuge wa faida akada red ilahay hadii gobdo huwa zaalima gobod wa lam yuflit huwa ala mafokiya huwa zaalima silan gobod ureed cadaaban kajarlay uma gara nabiyna uma akriyay wakadalika akdagaas wabashadaas saase oo kale yakdu rabika na mamado rabiga gobashadiisaati idaa waktigi akadahu rab gobda lgura ahlgura tuuliyaalad ehelkooda gobda oo dhaalime wahiya guradana tuuliyaalkasoyna dhaalimatun ahliha ehelkooda ku dulma sameeyen iyin ina akdahu akda lahi ilahi gobashadiis alimun mulimun ki ona xanuujiya lahawsiya ay shadidun eedun daran ay gobashada ilahi ay mutafaqun caleyh waan mucaadin radi allahu taala canhu qaala mucaad may goolay bactanii rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shei diray faqaala nabiyu meraynaka mucaado taatiseedase goomanganseedas goomkaso min ahlilkitaabi fadcun wer um goomkaso ilaa shahaadati laa ilaha ilaa kalan jargidhawsha ila allahu ilahi maay waani anin rasuulullah ilahi deegshay akiraaya anku wer fainhum adaacu fain adaacu adiyam hum yo adaacu adiyam lidalika almafrudi kalnahay lidalika tawxiid tawxiidkaas adiyan faclim ogaayi hum goomka ogaayi ana allaha tacaala qad iftara lahu ilahi fard welay calayhim cala lqawmi qoom kas korsho kamsa salawaatin shan salaadood ka fardoeli fi kuli yawmin walailatin ka fardoeli fainhum adaacu fain adaacu hadii adiyan humyo adaacu adiyan lidalika lmadkur lidalika almafruudi kanoo la fardoelay shanta salaadoo adiyaan faclim ogaahi humyo ogaahi ana allaha taala ilahay kadiftara lahua ilahay fardoeli calayhim cala lqawmi qoom korsho ka fardoeli sadagatan ka fardoeli sadagadaasoo tuukadu hiya sadagada lagaadaw min agniyaai agniyaai yani waa ka agniyaa qomi goomkasoy tanaadintooda tanaadiyaalkooda lakugaada faturadu hiya sadagadi liradiya alaa fugaraayin fugaraayin ahi yani goomi goomkasoy fakirintood korso lakaradiya fain hum adaac fain adaacu hadii adiyan hum yo adaacu adiyan lidalika almafruud kin adiyan sikada kaadoshema fa iyaaka markaas may kin kudige wakara imaam warin maalyaalkooda kuwooda doorka iyo kin kudige wataki isku jar dacwat almadlumi lan la dulmi habaarshi isku jar may wali fa inahu shaniye laysa baynaha bayna dacwat lmadlum wa bayn allahi ala dhahdiyo mahane ijaab mahane mutafakun aliyadiisana mutafak waan mucaadin radi alahu taala anhu qaala mucaad binu jabal sagiyu hadi luma may kagole bacdanii rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsha idiri yaman a indiri wa faqaala nabiy na ma yaray sala lahu alayhi wasalam ay yaman diinta kafidi ar meela indiri inaka ad mucaado mucaad saati seedase qooman an seedas qoom kaso min ahlilkitaabi ahlu kitaab an seedas wa fadco weer hum qoomkan ku weer laa shahaadati an laa ilaha ila allahu ilahay ma ilaha kalan jaran dhirowshen kuwer aishada shahaadat an laa ilaha ilaha kalan jaran ila allahu ilahay mahin dhirowshen kuwer wa ani anin yani wa kay wa ilaa shahaadati ani anin rasuul llahi ilahay adeegshay aha dhirowshen kuwer fain hum adaacu fain adaacu adi adian hum yuadaacu adian lidalika almafruudi inta shardi larey in adawatu shard laa tadkulu ila cala ljumlati lficliya wain hay wain wain axadu min almushrikiina istajaaraka okil wain istajaaraka axadu istajaaraka okil fainhum fain adaacu hadii acdiyaan hum yo adaacu acdiyaan oo lidalika tawxiidi king acdiyaan oo laa ilaha ila allahu ankuwer waan ahay tawxiidka ankuwer hoob girang maa faclim ogaahi hum yo ogaahi ana allaha tacaala ilahay kad iftara lahuwa ilah ini farloeli caleyhi cala lqawmi qoomkas korsho ka farloeli kamsa salawaatin shan salaadood ka farloeli ahay fi kuli yawmin wahay walaylatin yawm walayla kasta shan salaadood ka farloeli ogaahi fainhum fain adaacu adiyan hum yo adaacu adiyan lidalika almafrudi kan la farloelasha anta salaad kin adiyan wa faclim ogaahi hum qoomka ogaahi ana allaha taala ilahay kad iftara lahua ilahi ini farloelay alayhim ala lqoomi qoomkas korsho ka farloeli sadagatan ka farloel sadagadaasoo tuukadu hiya sadagada lagaado min abniyaa'ihim abniyaai lqoomi qoomkas oy taajiriintooda tanaadintooda hesho gaado faturaddu hiya sadagadi radiyaayo calaa fuqaraa'in fuqaraai lqoomi qoomka fakiirintooda laylkaradiyo yani aran eedun wanaagsan waay oo muslimiinta ilay gaarsa ku kugaade gaarna walla siiya yani wa kitanyadeen sheego hafaclimo saas waay fa in hum adaacu hadon fa in adaacu hadii hum yodiyaano hadaacu adiyan lidalika almadkuuri lidalika almafruli kana farwaley sadakadi kin adiyan wa markaasay in dulmiidoy sakad wala ku gaado fiirsoy fa iyaaka may kin gudigey wa karaa'ima amwaalihim maal karimatin karaa'im lakajami karimatin to wanaagsan gurxley ew hadlo doorka iyo riido doorka iyo neo saado doorka engadoylilay to dhaxdhaxaad sakada fa iyaaka maykin gudige wakaraaima amwaalim amwaalilom oomkas maalyaalkood kuwood u wanaagsan yakin gudige watagi isku jar dacwata almadlumi langla dulmi habaarshi isku jar may wali fa inahu shaniye laysa mahaane yani baynaha bayna dacwati lmadlum iyo wa bayn allahi ilahi dhahdi o xijaabon mahaan lankaasu aris dulkama dhiyaaso isku jar langla dulmi ay kaabaarnay mutafaqun aleyh dulmig ilail isku reebaa mutafaqun aleyh hadika yani dacwat almadlum yeelilay baabka meel kuwaafaga ad mutafaq waan abi xumaydin magaashay cabdiraحman bin sacd asaacidi radi alahu taala anhu qala cabdiraحman may ka goolay istacmala nabiyu nabag iyo caamil kadaki sala lahu alayhi wasalam rajulan rajulkao shagaalo kadaki caamil kadaki rajulkaasoo min alasdi reer asdi kumide eh. ay yugaal lahu lirajuli leraw ibn lutabiyati gibarti lutabiya lerayo nogsine eh. anis ala sadagati ala akdi sadagati sadaga gaado shee amirin kadaki falama gadima rajulki markionayo agal yaqaala rajul rajulki meray hada shaygan walisakusiya shagiibiya hada shaygan kan lakum isin leh wahada kan ma uhdiya wal hadiyoyey ilay an ilahin hadiyoyan han anig yani galantay kashandhaday an ilahilahaysiilahay hadiyoy faqama rasuul llahi kumi sala allahu alayhi wasalam cala lmimbari mimbar korshe kumi faxamida laa ilaha macdi waatnaa huwa rasuulka mani aleyh ala lahi suma qaala nabiyo naumay ka golay ama bacdu bacd almadkuuri kan laa sheegi bacdi sheeg fa ini an astacmilu ana ana caamila kadhikey arajula rajul ya caamilka dhikey rajulkaasoo minkum isinsin kumide cala alcamali shaqaala shaga shaga korshay caamilanka dhikey camalkaasoo mimaagina kumide walan yalahu ilaahay itawalisiye yani maamulsho ilahay ingilsaari yalan koo caamilanka dhikey fayati huwa rajulki sugaay kooyey fayaqulu rajulki erey hada shaygan kan ilakum isin le wahada kan sadiyatun wa erey udiyad wal hadiyoy hiya hadiyad ila yanilin kadiyoy erey e afalaa jalasa fadeedid fi beyti abi abi rajuli rajulka awshay gurishay fadaadid o umi fi bayt umi min rajuli rajulka aadis gurishay fadaadid hataa taatiyan koytareed hu rajulka diyatu hadiyat rajul rajulka didisan koytareed arag yani waa kay mamhelan fadeed waayo a yani in kana huwa rajulka diyay saadigan kirun sheego hadiyayib idusku fadeedid hoon kooya soob wallahi akdhaarday laa yaakudu axadun axad magaadaw areadkaas o minkum sin kumida shay magaadaw bigayri xaqi haqi shay shayga soo xeg shay eer shay magaad ila lam yahu axadkaas allaha tacaala ilahay ala kulume yacmiluha laadka umbarahu shayga yawma alqiyaamati umbarahu falaa acrifana an ay kasnay kasnay axadan axad ay kasnay axad kaaso minkum isin sin kumid ah, laqiya huwa axadka lakulamay allaha tacaala ilahay lakulama ay kasnay yacmiluhu axadka umbarayo baciiran baciir umbaraw lahu lil axadi axadkan lahu lil baciiri baciirkana leho rugaan olol leh o bakaratan humbaraw laha lil bakarati bakaradana leho kuwaaron yani shangarreho gayli leh o shaatan humbaraw taycaru imi eraaso gayliyaas uma rafaca nabiy nabo korweeli yade yaday nabi rasulka namisganyade korweeli hataa ru'iya ilaa larago yani bahay bayaadu ibdahi ibday nabiy nabo lamisganya yani wa kay lamidis golan cadaantiyo ilaa larago gonya korongaadi faqaala nabiy allahuma hal balagtu alaatan qaala alaatan mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq waay can abi xumaydin abi xumayd may lakuriyay magaashay cabdiraxman bin sacdin asaacidi radi allahu taala an qaala cabdiraxmaan may ka goolay istacmala nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahay rasul shey caamilka deki caamil mana may bafolin diraayo basika haabi aruri leerawtay oo kalo reed walaagiso aruri reed meeldekadiyala diidahay taaso shaygi adoona aruridi ada shaqaale hobeta ijaare goonaalkinsiyo laakin walaan hakuusi ani yani wa kay hoolin dhong ani hakalgaaliyey anina hanga karsadey hanga guru ka kadhisadey hanga yani intaasanta kualdhadey taas ala diidahay manaha rasulka dadalung digaa qaala nabiyuna may kagoolay istacmala nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasul she caamilka dikay rajula rajul iyo caamilka diki rajulkaas oo min alazdi reer azdi kumida azdi shanua reer azdi reer yaman alije reer yaman kumida yugaalo law lirajuli qabiil olnayo yaman digaay azdi leray qabiil azdiyiintua yani ansaartadon azdiyiinta saasasho kakoentililahayo alcarab lcariba kakoen yugaalo lahu lirajuli rajulka leraayo ibn lutabiyati leraw dobdi lutabiy leray erisha leraw lankaasa rasul caamilka diki cala sadagati cala akdi sadagati zika gaado sha amalankalika zikaha aruriyaln zikada aruri bengiga muslimiinta shan inti anishangaln anigibihay masaakintiyoda kuli walilankatargalisiiyay bes bahi hooliyaha kobado nagin falama kadima rajulki markia galiya gaala rajul rajulki kolkun habuya maalki ha aruriye markaasa maylaya haadaa shaygan kan lakum isinle walian aruriya hoolilindiri hooliya hang darsi hang dadarkin kan e haadaa shaygan kan lakum isinle wa haadaa shaygan kan ena uhdiya wal hadiyoy ilayan antika uhdiya huwa shay wal hadiyoy ilayan ilayngahan anigoona an lahayn si sari mana waan iskotuma ilaylan diray sadaga haabiyo walaagya iibiyahay kalkun tiyadahasi rasuulka kuwacdiyo nagdi faqaama rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay gumi cala lmimbari mimbarka korsheeya gumi facamida huwa rasuulka amaani allaha tacaala ilahay angmacdi waasnaa huwa rasuulka amaani aleyh alallahi aman facamida huwa rasuulka angmacdiye allaha taala angmacdi waasnaa huwa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam amaani aleyh alalahi ala korsheey amani uma qaala nabiy dhaw may kagolay ama ama bacdu bacd almadkuuri bacd alxamdalati wasalaati wahay bacd alxamdala bacd almadkuuri kan laa sheegi bacdishe fa inii ana astacmilu caamila kadhike ana arajula rajul iyo shagaalo kadhike caamil kadhike rajulkaasoo minkum isinsin kumid caamil kadhike cala alcamali shaga korsheey caamila kadhike camalkaasoo mima min bacli maagi baclo kumide walaaniy allahu ilaahay itawalisiyey maamul shay indhiibi baclo kumideye yani caamila kadhike fayati huwa aadka rajulka reed kooyey fayaqul huwa rajulka reed erey hada shaygan kan lakum isin leh wa hada shaygan kan in hadiyatun wa udiyad hiya hadiid wal hadiyoye ilaya nilin hadiyoysa erey afalaa jalasa taas soobi suurtagalnagdaas afalaa jalasa fadheedis fi beyti abi abi rajuli rajulka ashay gurishay fadheedid aw umihi fi beyti umi umi rajuli rajulka adis gurishay isku fadheedis hataa taatiya nkoyta reed aragne hu rajulka nkoyta hadiyatu hadidis nkoyta in kana huwa rajulka dib eya saadiganki ru sheega iib ahe wallahi akadhaaraday laa yaakudu axadun er rasuulka lamb wali kaada isku sheeno inti iyaamadin deerin hata isku sheeno er rasuulka sala allahu alay wasalam wallahi akadhaaraday laa yaakud laa yaakudu axadun axad makaadada axadkaasoo minkum isinsin kumida shayan shay makaadada bigayri xaqi haqi shay shaygasoy xaq shay eer shay makakaadada wa ilaa laqiya huwa yani rajulku suga axad kusuga lakulmay allaha tacaala shay ali shaygi ad bigayri xaqin ad kaqaadatay dulmo kaqaadati walmuslimiinta dong andhexeeyan ad shayada gurbaysatay yani adduunka kakaalmaysatay ay adduunka kadhisatay kii sugahay yani langaalo majaro rasul shay oo bigayri xaqi langaalo majar ilaa laqiya huwa axad sugaha sugahay allaha tacaala ilahay la kulume yaxmilu axadka haal humbaaraw huwa shay shaygu suge humbaaraw yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed humbaarawa ilahay la kulume falaa acrifana rasulka hadda uti hadii lideer qiyaama nay kasney axadan axad ay kasnay axad kaasoo minkum isinsin laqiya huwa axadka lakulomay allaha tacaala ilahay lakulomay yaxmilu haal axadka humbaaraw baciiran gorgo humbaaraw lahu lilbaciiri leho ruqaaon olol leh humbaaraw ay lakulongnay gurbo ololo goorta humbaaraw ay lakulongnay olan kukaadawnan lahay aw bagaratan sa humbaaraw laha lilbagarati leho kuwaaron yani kayli leh ow shaatan ri humbaaraw shaatadaasoo tay caru tasixu kayliyaaso mee mee leh ay aragnay uma rafaca nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha korweelay yaday yaday nabiya korweeli xataa ru'ya ilaa la arago bayaadu ibnahi ibnay nabiy nabo lamidis golan cadaantiyo ilaa la arag faqaala nabiyuna omay kagoolay allahuma ya allahu alahiyo hal balagtu madeersine qaala nabiyuna wa kagoolay dalika alqawla talaatan sisoogsaasgooli mutafaqun caleyh dulmagi layl isku reebahay walba one xaq adag nagahay dulmiyaasa layl isku reebahay mutafaqun caleyh waan abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiyu law may man kanat cindahu cindama manka disaatay madlimatn dulmahaati liahi madlimadaaso liahi ai manka walaalshay lay min cirdihi cirdil yani wa ka min cirdihi cirdil ai akna sar shay o min shayin shaye falyataxalal huwa man kusuge ay halaal dalboy akihi kala dalboy minhu min ashay alyawma maalintan xaadirka ho nafta jarto dunyado qabla an laa yakuna an haado doonna dinaarun dinaar an haado doon walaa dirham an haado doon in kana lahu lilaadi aw liman man ka dilaya camalon amal lay kandabulmiyad in kana lahu camalun saalixun lay ukida lagaadadaw het minhu miman mankashelakugaadaw bigadri madlamati madlamati man man kusigee dulmishe gadarshee reelkugaadaw het wain lam yakun lahu lidalimi hadii xasanaatun lahayneen ukida lagaadaw min sayiaati ukida lhakaadaw min sayiaati saaxibi saaxibi daalimi kanda dulmi saaxibshe saaxibka sayiaati lhakaadaw fa xumila huwa say shaygi oo sayiaadka ilumbaara ureed aleyh alalimi kumbaara ureed anti taasan din hadda iyo halaal dalaboy an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiyu naw may ka goolay man kofal kaanadan haatay cindahu indaman manka dis haatay madlimatun dulmahaati lankiibu walbaha dulmiya addunya diroogi walaa dulmi madlimadaas oo liakiihi akiman manka walaalshayna dulmiya walaalshay muslimka ina dulmi min cirdihi cirdi lahi akaasoy nasabshay ee hamaday taas oo kale aw min shayin shay kudulmi min shayin shay e shay iskudulmi e falyataxalal huwa man kusuge halaal dalagoy hu alaka akihi ku halaal dalagoy minhu min ashay shaygaas ku halaal dalagoy heblo walaalo he adda kahora walaaskoo dulmiyey iafi misme ho oo gudoy si hero inti adrog alyawma alxaalir yoomkan kan ee dunya wa qabla an laa yakuna yani lang helno horteed dinaarun qabla an laa yuujada lang helno hortiye dinaarun dinaar lang helo doongno walaa dirhamun dirham lang helo doon hortiye maalanga kooi doonto dinar dinaar lagudow lang helaan dirham lagudow injaraane kooi doonto nitaaslan deerna hadii xalaal dalbe dunyadi rooga hadii hadhowti hadhowti maylishal gudude kolkum wala addunyad lankan kodulmiidi aakhira mayla ko gudude dinaar male dirham male adoo ibir keeta kooyaas inka camal suubangay lako lishal gaadeli in kana lahu lizaalimi kano walaha dulmi hadii leya camalon camal leya camalkaasoo saalehan suuban hadii ley ukida wal gaade minhu min alcamali asaalixi camalki suubnaa hesheeli ku qaade bigadri madlamatihi madlamati haalimi dhaalimka madlamadiiska darsheela qaade wa wain lam yakun lahu lidhaalimi dhaalimka hadii xasanaatun xasanaatun lahayneen walla ku qaado xasanaada injarneen ukida wal qaade min sayiaati saaxibihi saaxibi dhaalimi dhaalimka saaxib shay kan usa dulmi sayiaatki shay baclo kumid ee laha qaade faxumila faxumila lma'kudu faxumila lma'kudu ki laha gaaday oo sayiaadki lumbaare caleyhi ala zaalimi red zaalimki korshe lakumbaare red cadaabtaas kumutaysade rawa buaari buaariy adeskana weriyey kolkan hata fursad lagabe hal usugudo eri rasuulka sala allahu alay wasalam وعn cabdاللahi بن cمr بن الcاas رadi الlahu taعala anهum an النaبي sala الlahu عlaه وasalam qala النabiy na may kagooley almuslim muslim may leray man waay salim almuslimuna muslimiinta bedaaden almuslim lkamil may bua man waay salim almuslimuna muslimiinta bedaaden min lisani lisani man manka carab shay kubadbaadeen wayadi yadima manka galantis kubadbaadeen walmuhaajir muhaajir mayb waa man ofo muhaajir kamil lanka hijiroodi mayb waa man ofo hajara huwa manka kutabay ma walay kutabi nahalahu ilahay reebi canhu ama maagesha reebi lanki kutabi kaasa muhaajir eh muhaajir kamilena kaas wa walmuhaajir muhaajir mayb waa man waay hajara huwa manka taraka huwa man kutabay kuhijirooday ma walay kuhijiroodi nahalahu ilahay reebi canhu ama maaga reebi kuhijiroodi muttafaq caley xadiskana muttafaq anhu an cabdالlahi بn cmr بn اcaas radia aلlahu taala anhu qaala cabdالlahi may kagolay kana cala sakr الnabiy sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shay ulesa korshay may haaday rajuln haada yugaalo lah lirajuli rajulka magaashay leraw kirkirato kirkiri leraw famata huwa kirkiriya geeriyoodi faqala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shay may kagolay huwa rajulkan kirkiri leraw fi naari naar fishay haadi fadahabu asaabti taben yanduruna firiyaan ilayh ila rajuli rajulki kirkira firiyaan fawajadu helan cabaatan kubeertudo ad ala khiyaanay ha baad khiyaaniye kahelen a rawa buaari buaari adid uriyey oo xugugdo oo dadkadon dheheeyaan lanki dulmi yani gaabshafaylahay yalisna barahay wa anhu radia lahu taala anhu anhu an cabdillaahi bn camrin laya qaala cabdillaahi may kagolay kana ala ikali nabiy kana ala ikali nabi naba uleesa korshay may haaday oo rasuulka idis may roogay uleeska haayey rajulun rajulka ahaadi kana calaa fikal nabi laba uleeskay korshay may haaday oo idis roogay rajulun rajulka roogiy galo lah lirajuli rajulka magaashayleraw kirkiratu kirkira magaashayleraw famata huwa kirkiriga geeriyooday dhamadi faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay may kagoolay huwa kirkirigan rajulkan kan e daahirkan lanfayle kaadimka nagaywa o finaari ahaade we rasuulka lankan kan e kafanaara ahaade reernaareda reernaaradu fadahabu saxaabti tabeen yaabayna maanaa taben yani may kadiya sababta skumusaysidi meya saren fadahabuu taben yanduruna fiiriyaaya ila ila nabiy ila ila ila rajuli de ila ila rajuli rajulki fiiriyaaya tabe fawajaduu heleena cabaatan dhuke dhugaydo ama kubeertado iyo helen kad galla huwa kirkiraga khiyaanay ha alcabaata cabaadi ade khiyaanay guloolka maylinkasa animada yani wa kay masalan akdu lganima kufyatan wa animadii oo maalkii laha aruriyay gaalada la kuanimoysadi oo muslimiinta dhon nindhiibinaki kas wal ku leeyi ad wal kugarsato lere khiyaano kulol kalku ma gabal jihaad laka jari yani wa kay saaso kirkar rasuulkan kaadimahay kalkun gamoon onayo yani harooro gaaladi heshe karoor yakadii lanki sidiya kadimadi markaasa maraha saabta mere lankan kan shahiid waay lanfail waay yani wa kay saren markaasa mere huwa fi tiya kalkun liyaa saabti lankan kan e oo waana jihaadna kadhaha jiray waana adina dhimaday saasay hadan yani finaari lilaysade koy fiiriya wali camal e kumutaysiri naarta fiiriya sare mahena kalku weydiyeena mahelena kubeertado o sa khiyaaniy o kadhaji kajiifado sidi kadhimad yarag oo iyada khiyaansadi kalku yani shay muslimiinta ulul yani shay oo yaro oo ad ning maleeyaan xuquuq lmuslimiin eho waana khatare eh. yasku jarani ninku digaay rasuulka ninku digaay sala allahu alayhi wasalam kubeertadantang eh, hadii la giibi lahaaye qaniimo ahaan la giibi fa katoosa fadi walmadan haysada fa igolan giibine dhagadi kalku kalkun kubeertadaas yani lankasta muslimiinta wal kulahay dhagari kalkun khiyaani ka samay rawaama yure xadiidka albukaariy waan abi bakrata abi bakr may lakuriyay nufec bin lxaris radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy nao may kagoole ina zamana zamanka kad istadara huwa zamanka wareegi ka hayatihi hayati zamani zamanka gaabshay oo kaliyan wareegi yawma maalin nan gaabe khalaq allahu tacaala ilahay abuuray asamaawaati todobada samaawaad ilahay abuuri walarda arada abuuri asanatu sanada isna casharatu ilam shahran min shahrin bil eh minha min isna cashar tumi lamada bilood may ku ahaadena arbacatun afar bilood oo xurumun xurmudbe talaatun side mutawaaliyatun ku hariiran dulqicda dulqacdati fidegati insaaxibayti wa wadulxijati xadkati insaaxibayti wa walmuxaramu bilzak wa warajabu mulara qabiiladi mularelayd rajabsha wa aladi rajaw mudarkaaso shacbaan warbil hadaa moodani a aladi rajaw mudarkaaso bayna sa bayna jumaada jumaad alaakhiri wa shacbaan shacbaan dhahdi o ahaadi ayu shahru ayu shahrin ayu shahrin bilme hada shaharkan bilmeew kulnaa unmerna allahu warasuluhu aclam fasakata nabiy nabag aamusi xataa danana ila an kumalayn anahu ana nabiyada sa yusami huwa nabag magacaawo sala allahu alayhi wasalam hi ashahra bilaka magacaawo bigayri ismi ismi shahri shaharka magaashay eyrsa kumagacaawo qaala nabiyn how may ka goole alaysa shahru bila mahane lalxijati xajkata un saaxibayti mahane kulnaa un maernay balaa ha haati qaala nabiyn how may goole fa ayu beladin haada fa ayu beladin beledne haada kan belesa ew kulnaa un maernay allahu warasuulu aclam fasakata nabiy nabag aamusi hataa danana ilaa an kumalayno anahu ana nabiya sayusami magacawaw hi beledka kamagacawaw bikayri ismi ismi lbeled beledka magaashay eyrshey kamagacawan kumalayn qaala nabiyn how may ka goole alaysa lbeladu beledka mahaani albaldat alxaraama beldadi xurmada lahayta giimada lahayta ma aha maka ma aha kulnaa unmarna balaha et yani qaala nabiy nao may ka goole fa ayu yawmin maalin me hada kan haadi kulnaa marna allahu warasuuluhu aclam fasakata nabiyu sala allahu alayhi wasalam xataa danana ilaan kumalayn anahu ana nabiya sayusami huwa nabag magacaawo hi beledka kamagacawo bigayri ismi ismi lbeled beledka magaashay kershay kamagacaon kumalayn qaala nabiy nao ka goole alaysa alyawmu maalinta mahana yawma naxri dhow naw ku maalintiis maha kulnaa un meernay balaaha qaala nabiy umay goray fa ina dimaakum una jeedadun tahayti magaalada larooga fiiriya zamanka larooga fiiriya makaanka larooga fiiriya kabacda dhiigyaalkin sida geeka xaaramangerta oo kale maalmo kalen xaaramangeeri rasul fa ina dimaakum dhiigyaalkin wa amwaalakum fa ina amwaalakum maalyaalkin wa acraalakum fa ina acraalakum nasabyaalkin calaykum korkin xaraamu nga wa oo oh, yani waa kay dhiig ini dhiigin deeridan xaarama sinkoyin maalkin sudulmidan maxaaramasinku nasabkin walhunka sheegdan maxaaramasinku ka xurmati yawmikum maalinki maalintin sida xaaraman aso oo kale hada kan eh fi beledikum beledki dati sida xaaraman kayin oo kale hada kan eh fi shaarikum bilin dati eh, dilxaje sida xaaraman kayin oo kale hada kan eh watatalqawna lakulama doontaan furaada furaada rabakum rabin alakulamasan isin oo shareejin isin lanlankasaba goonahanga ilahay hortisan surmay goonahanga lan soo hale fayas'alu rabi suaalekum isinsun suaale an acmaalikum acmaalingasun suaale hadii kheer hayti acmaalin hadii wal sharay hayti ilahay sun suaale waay alaa hoyaay tanabahu aclamu undurmeelku kaha wal dheega wari rasuulka sala allahu alay salam falaa tarjicun haatan bacdi bacdiga kufaaran kufaar gaalo oo kalan haatan kal kufaari gaalo oo kalan haatan oo yadribu gala garaacaw bacdukum bacdigin rigaaba bacdin bacdi kal goortis garaacawn haatan alaa hoyaay liyuballigi deesiyoy ashaahidu kan xaadarke algaaiba kan magun hideersiy falacala baclaman of baclishay may mudinya yubalagu ladeersiya manka ladeersiya an yakuna huwa bacligaas mankaasini haado owcaaki xifdiya haad xifdiya badan haad lahu lilmubaligi kan deersiyahay min bacli man yani wa owcaaki xifdiya badan haad lahu lilxadii xadiidka xifdiya badan haad min bacli man ofka yani kuxifdiya badan haad samica huwa manka dheegey huwa alxadii xadiidka dheegi uma qaala nabiy naomay ka goolay alaaba alaa hooyaay hal balaktu ma deersine alaa hooyaay hal balaktu gulnaa on meernay nacam qaala nabiy allahuma shad mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa ee may leeya abi bakrata abi bakrata saxaabigi leeraay bakrada manaha oo horen an sheegnay malay bakraga maylanajeeda leeray simay aswatu yani waa kay xisnu daaif daaif makaanko leeraay oo yani dhufeesiya kubahi gaalada oo hawaasin iyo sakiif iya ka jari daaifa yani wa kay dhufeesku waldhaden meelo galen xisnu daaif kaasa kolku maha kudegay jaranjar maha kobsada giraangirtoa kobsadi hadag sheemaka wareegda giraangirka eelka nakajida oo kale birta hadaga eelka sodanka wareegda oo kale bakri lere bakragaasa hadag hakakobsadi hadegay dhulka hadegi kusoo yeedi haysadoo kolkaba rasuulka saarti soo dhinigaas afka jaraan yanko islaam ahaa eri mana sidyalka dhaafi muslimiintka darsani giraangirti awshe lari kunilanka wari an abi bakrata nufay ibni xaris magaashay nufec bin xaris radi allahu taala an an nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi nabi shamay kuriyay qaala nabiy nabo inaka goori fi xajat lwadac rasuulka khudbadan dheer akri ina zamana zamanka zamanka gadi sadara huwa zamanka wareeg yeeri rasuulka sala allahu alay salam ka hay-ati hay-ati zamani zamanka gahaabki shay oo kale yan wareegi gahaabki shay zamanka gahaabki shay oo kale yan wareegi yawma maalana nka zaman nka gaabe khalaqa allahu ilaahay abuuray asamaawaati samaawaadka yani todobada ena abuuri walar la arad abur ilahay maalinti abura sidi hay iyo zamanki hadagadiyo oo markadi rasulka sida leyi sala allahu alayhi wasalam may jaray wahay waktigi rasul jahiliya jari jartay nasi walera bilo gidaalandike sinidkaba bilogoone ah, yani bil kastaba sinidkoo hajiy jare masalanba ah, safar sinidkoo hajiyaaye sinidka demb hadana bilo kala fiigdo yani rabiculawal iyo hajiyaaye sinidka rabiculaakhar saasa bilo n wareejiyaaye afartan bilood oo xurmuda le yani wa kay nabilaahi ibrahim diintisa lakuder la afarti bilood sinadka may afar bilood oo xurmudlen oo dagaal dagaalamaan hakudhabiyan haddana dagaalkiisa hoob socdo bili oo xurmada haysiya aada dadilaayan bilo magaashe bilzek hoob la roog bilzek magaashi walbedere safara lere saasa kolkun bilo ins nasi ka sameeyeen bilo magaasho bedelo jiran kolkun ilaa marki dembe rasuulka hadda manta hadi yahay fi sanat alcaashira min alhijra sanadki tumunaad oo hijrade yo rasuulka soo makaroogiya dad hadalkan hadlaan sanadkii horeeyey oo yani sanadkii sagaalad hay fatumaka sanadkasiy dala gorsay sanadka sagaalad abubakar iyo yani amirlanka dhika xajkau si hingaamiyay rasuulka maabana sanadkaas biliyeede mayli sheegay oo xajka la gududi dulqacdi ni haysi dulqacdi haysi biliyeede ilan bil kastaba sanad kastaba bilogoone xaji jiran dilqacdi kalkun yani weliba bilan lamasin oo kale xajiyaayen kalkun dilqacda lama sinad hor walaa xaji sinadkan lamaadno gildacdi o siya xajki dhi kolkan sinadki onayaw kole maya ka aadi kolkan si toosen ka aaday amanti rasuulka bahay sinadki tumnaad bilan onayaw yani dilxaj laraha ka aadi kolka rasuulkana xajkiya sidi kabahi makadi habiyoba muslimiinta baha islaana sidiya xajki kaseedi kolkan amantaasu malkili kolkan walkale isbedel majaror hadi kubacd bil kasta magaashi malbedel kor sidii ilahay kotun khalgi yan isbedelay tumi lama bilooda bilo taasa rasulka erisiye sala allahu alay wasalam wal isbedel e nasileeraw kal ma jarto ari mana dilxaj dilxaj hadda sanadkan dilxaj makoyne ha sali haadaas weli shay mal kubedel karo ari ina zamana zamanka qad istadaara huwa zamanka wareegi ka hayati hayati zamani zamanka qaabki shay oo kal iyahan wareegi yawma maalinanka qaab hay khalaq allahu ilaahay abuuray asamaawaati todoba samaawaat alarda todobada arl abuuri qaabki shay oo kale han wareegi waayo zamanka sidiitisu wal isbedel isbedel ma jarto wa asanatu sanadka isna cashara tumilamu shahran min shahrin tumilama biloodu tumilama bilood yaw sanadka sulogi macruuf waa yani tumilamada bilood carabi ahaan hadda may nin yaalo dulqacda dulxaj muxaram rajab afara nin yaalan yani wa kay masalan tumilamada maylaka jamciye masalan si hadhow masrarjajun rash rash zadun yalaka jamciye masrarjajun rash rash zadun yani carabi ahaan warda tankela soomaali ahaan wartaba laka baray kasaas yani bilan yani saas wa haduu namayn kasaan bili shacbaan oo carabi iswaafagtitan mana shacbaan i shacbaan isinlay laakin bilikoreyt shab yani shacbaan eraan carabidin ma eraan rajabalan kase meelo saasi isbedela jiran kolku masra jajun rash rash radun markilen mas minka muxaramo siinkana safaru mas rar raado rabiicul awal raado kale rabiicul aakhir mas jajun jinka jimaadul jimaadul aakhir kan kale libilo saan behen rash maha raado yani rajaboti hadaa moodani shinkana shacbaanka adroog rash rash rash radung mana raado kale ramadan shinka kale shawaal dadung dulgacdo dulxaj tumi lama bilowsa kain mana carabi ahaan tankareed afka adiibka saas yani wa kay sanatu sanada itnaa cashara tumi lama bilood wahay shahran min shahrin minha min itnaa cashar tumi lamada bilood may kumidaha arbacatun afar iya kumide xurumun xurmudle afar bilood oo xurmudle iya kumide wa oo yani dhadiyo lan degaalamaan dilaan walan dhacaan iya kumide oo ilahay qiimoye bilokay xurmada kusi halaatun sede mutawaaliyatun ku hariiran sede hariiran wa halaathatun sardun wawaaxidun fardun hanileraay sede hariiran dulkacdati fidhigatan saaxibe setalyankasaane wadulxijati xajkatan saaxibe bilcanrafwa walmuxaramu bilzakwa sadidin hariiran warajabu mudara kan afaraad may wara gadaala jarta siadaa moodani bilada dhaafan warajabu mudara oo maylanka daray rajab mular yar qabiilko mular qabiil qabiiladi rasuulka sala allahu alayه wasalam abtirjaysi galaayo kolku mularta qabiiladaas inkastoo bilood sadeed afarta biloodba la xurmeeya carabta dhahdiya jaahiliya la hurmeey jiray islaamkana xurmadisila in sugina lagabo laakin qabiilka mular yo eed iyo eed rajabta eedan xurmeeya jireen yolanka dari reraja mular salan arimana yolan ilaas lianahum kanuu yuxaafiduuna cala taxriimihi aktara min gayrihim bilinga xurmadi e eh, sang ilaali jaren gabilda mudare kay raja mudar wala sang yol nisbay gabil kasta lang nisbay wa rajab mudara mudar yani gabiladi leedahay rajabsho sidiyo dadka kakasaayn rasul dadka ka sheegay aladi rajab mudar kaas bayna jumaad alaakhar wa shacbaan tangadumkajan batiyoti haddaa moodan ilay jumaad alaakhar i shacbaan tangadum roog batiyoti haytay shacbaan horuna kasaan kaasu masalan ahay afartaas bilood yay xurmudle wari rasulka sala allahu alay wasalam ayu shahrin bilme hada bilan s kulnaa un merni allah warasuul aclam dadka la xasuusi fadaadilatan ortanka saasana bili xurmadin haytimahaw fasakata nabiy nabaga amusi hataad anana ilan kumalay anahu ana nabiya basa yusami huwa nabaga magacaawaw hi shahra biliyeede bigayri ismi ismi shahr biliyeede magaasha eersheka magacaaw ilan kumalay qaala nabiy naomay kagoolay alaysa huwa shaharka mahane dalxijati xajkatin saaxib haytimaha bilxajin saaib aytalaajama kulnaa una mernay balaha qaala nabiyna umay ka goray fa ayu beladin belad may hadakin belaskan belasew kulnaa una mernay allahu anuga rasul rasuulilahi aclam asxaabu rasuul aadaatiy umay kumid haytay shayga hadii o kasaayan naftiyo hata yani wa ka allahu rasul aclam eraayan may walay silan sheegaw la bedeliya ma og kolku rasuulkan bani ilahay bani kaayan rasuul ali iy ilahay rasuul shay og eraayan fasakata nabiyo nabiga amusi xataa danana ilaan kumalayno anahu ana nabiya basa yusami magacawa ti waa kay beled kusuge ka magacawa biayri ismi ismi beled beledka magaashay ershay kumagacawan kumalay qaala nabiy naumay kagolay alaysa huwa baldada mahaane albaldata magaaladii baldadii ma ahaw baldadaas oo alxaraama xurmudle maka ma ahaw beledada kulnaa unmerna balaaha et qaala nabiy naumay kagolay faayu yawmin maalin may hada yonkun aadi yonkun maka saasana kaar ulnaa merna allahu rasuulu aclam fasakata nabiy nabaga amusiyatadanana ilahan kumalayn anahu ana nabiya ba sayusamihi wan hawa magacaawaw hi yani beledka kama hi yoomka kamagacaawaw bigayri ismi ismi lyawm yoomka magaashay keyrka kamagacawan kumalayn qaala nabi naomay kolay alayhi sala yawmu yoomka mahana yawma nacri dhunowka maalintis maha maalin tumunaad maalinti tumunaadka ay cibaadad badan xadka lasuubiyaay maaha kulnaa unmernay balaa haa ey qaala nabi naomay ka golay fa ina dimaakum fa ina safka dimaa'ikum dhiigyaalkin gubawsho dhiigyaalkin gubtaano deeridan amwaalakum faina akda amwaalikum maalyaalkin gaagano maalyaalka skudulmida waacraadakum wadacna acraadikum nasabyaalkin durowshe calaykum korkin xaraaman xaramyasin kuaden a intun kulisho xaram diigin deedidan maalkin iskugaadan nasabka durtaan xaramasinku acraad manaha arli acraad may baleley mawlic lmadixi wadami meelo kofka waanalaku aayikor waanalaku amaanakor acraadle acraadle ere mana nasabki wa kolka nasabkaasay durtana xaaramasinkuey ka xurmati yawmikum maalintin sida xaaraman eta oo kale yani xaaramangayin ka xurmati yawmikum maalintin sida xurmudon lata haadakan e xurmudon lata latiya walanka laayo korna oo kale fii beladikum beledkin dhahdiya sida xaaramangayin oo kale haadakan eh fii shahrikum bilin dhahdiya sida xaaramangayin oo kale haadakan eh wasatalkawna lakulama doontaan rabakum rabina lakulama doontaan gof kastaba yani fa yasalu rabi suaalekum isinsun suaale can acmaalikum acmaalin addunya wali suubiden ho kheer suubiden ho shar suubiden a ilahay sun suaalo doon sun warsado doon halaa hooyaay falaa tarjicun haaten bacdiano bacdigay kufaaran kalkufaari gaalo oo kalan haaten yadribu garaacaw bacdukum bacdigin sigaaba baclin bacdi kal goortis garaacon haaten wa halaa hoyahay liyubaligi shaahidu kano xaadirka hideersiyoy algaayiba kamagun hideersiyoy falacala bacla man dul bacligooda may mudinyaa yubalagu ladeersiyow falacala bacla man duul baclagooda may mudunyina yubalagu ladeersiyaw hu e manka la ladeersiyaw may mudinyaa an yakuna huwa mahi yani manku sige ini haado xifdi xifdiyaw badan haada an yakuna huwa manku sige ini haado kan o ow dheegahay xifdi xifdiyaw badan haada lah lilxadiidi xadiiska min bacdi man o bacli shay xifdi xifdiyaw badan haada samica huwa manka dheegay huwa alxadiisa dheegi ku xifdiyaw badan haado yadhawiy kolka shaygan hooba ada kheerka dheegda gudbilay lankooda koo kheyr badana koo dheegi dhii korto hadhowti dhagan geliya uma qaala anabiyuna umay kagooley alaa hooyaay hal balagtu ma deersine alaa hooyaay hal balagtu ma deersine kulnaa meernay nacam ha rasuul alaw deersidi qaala anabiyuna umay kagooley allahuma ya allahu alehyo ashhad allahuma ashhad anta ilahu markaati inkuha inana deersi sa rasuulka goori mutafaqun caleyh waan abi umamata iyaas ibni mataclabat aljuxu xaaritiyi radia allahu tacaala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaal rasuulka may ka goolay man itabaca lanki goosado xaga amrig o fagshay goosada imrigaas oo muslimin biyamini yamini man manka dhaartiska goosado hayhay waa saas waay biyamini yamini man fakad wjab allahu ilahay law liman man waajibiye annaar an waajibiye waxarama ilahay xarimi aleyha laman aljanata jina galowshe ku reebe faqala rajulun rajulka may koolay wain kaana yani wa kay wain kaana shay shayga habahaade shay an yasiran bahaade ya rasuul allah qaala nabiy may koolay wain kaana huwa shayga habahaade daliban laanto min arakin adi ebahaate eh, sawama yura adska muslim awri an abi umamata abi umama wayban kuriye eh, iyaas ibni saclaba alxarisi iyas bin saclaba alxarisi lingnaswa gabishe radi allahu taala an mayli kuriye ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasulka ina kagoon man igtabaca lanki onayo goosado xaq amriin of xagshay goosado imriigaasoo muslimin muslim e goosado lang muslim e maalshay xagshay lanki gaadado biyamini dhaar ma yamiinihi yamiini mangmanka dhaartiskaas wallahi walaan ani la yeerti lang muslim habshey e oo usliya ye dhaar oo beenge ka qaadati ilahay magaashe beenka dhaarati markaasa walaadi muslimki lankan dhaaridi baaha yalareysriyalakinkukagmi ilahay may rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam faqad awjaba allahu lahu liman ictabaca kan walaa muslimka maalshay kaaday dhaarta beente ka qaadi ilaahay may kun waajibiyey anaaran waajibiye dukuul anaari dhaargalowshen waajibiye wa waxarama wamanaca ilaahay may ku reebey aleyhi alaa man mankaas korshay may kureebe aljanata jini ilahay kuxarimay kureebe wa ay faqaala faqaala rajulon kolkun shaygi hadumay leray yani xaq damriin layleri of xaq shay lanki kaadudo dhaar oo beene ka kaadudo ilahay naaraan waajibiye lankaas jinan ilahay kureebe kuxaribele kolkun shaygi inte leegi lanku habooday saxaabaga meer faqaala rajulon meer ya rasuul allah wain kana huwa ashay lmaqdu muktadacu shayga la goosado wain kana huwa ashay lmuqtadac shayga la goosada oo lanka muslimka maalshay lagoosada ha bahaade shay an bahaade shaygaas oo yasir an bahaade naaray lamufaysade ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo faqaala nabiyn onay gore in kaana huwa shaygu sige shay yasirad qaliilan laantobo ala sabiili lmisaal laanto bahatoy galankoo bahaadoy oo min araakin adii eh galanko mislaanto adii eh laan adii e eh, walyar mahalakurumaysado taas bahaato eri walayo eh hoobad beenba ka dhaarato ilahay magaashay ad ka dhaarato waana been sheegdo muslimka maalshay dhaartaska qaado tuwa oo walan adan laha ina xaarameeyin naartasan mutaysade wa rasulka sal allahu alay salam ilahay naartasan waajibelan kusuge kalka ah, madaalimti la madaalimti ni eedn hunyin walyaruln eraan walmuslim nisku ilaaliya xadiiska tusiyaay sawaama yuriy xadiiska muslimun muslim iya wuri waan cadiy bni cumayrata radia allahu tacaala canhu qaala cadiy may kagoolay samictu rasuul lahi dheegi sala allahu alay slam yaqulu rasuulka halka goolaa dheegi man istacmalnaa lankin caamilka ding humanka minkum isin haalsin kumiday calaa camalin camal aamilan kadigno fakatama huwa manka gariyo naauna noo gari mikyadan aalatu tolodoo famaa fawga famaa dunaw aalatu tolodolku yar noo gari kaana huwa maagasi haade gululan khiyaani haade yawma yati likooye bi bilgululiya yawma alqiyaamati likooye faqaama rajulun aswadu rajulku midow min alansaari awa ilayla nabiy ngumi kaaniya noo nguru fidaw ilayla rajul fidaw lamide fakala rajulki mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ahi aqbal cani ano aqbal camalaka camalka ogaaday ogbalan qaala nabiy naomay ka golay wama laka wama sabata laka qaala rajulki mere samictuka kadheegi tagul adoo iraas kada wakada sidis qaala nabiy mere waana ana golo ka golay huwa lgawla ala ana taalkankinka nage man istacmalna lanki camalka walnuhuman ala camalin camal korshay camilakawalni falyajilakooy bigalili galili lcamal camalkaas kidis yari wakatiri katir lcamal camalka kidis badan lakooyoy fama utiya yani wa kay famagi utiya lasiyo minhu min ashay shaygasay shay lakusi ya akada gaadade wamagi nuhiya canhu ama magi shay lakureebon famagi utiya huwa shaksaga lasiyo minhu mima magi shay lakusi ya akada gaadade wamagi nuhiya lareebo canhu ama lareebon intaha reebtomir hawama yuri hadiska muslimun وan adiy بni cmayrata radi alahu taala anhu qala adi may ka golay samictu rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shaya dheegi yaqul rasuulka halka goola wadheegi man gofal gofki istacmalnaa una caamilka weelno shagaalo kuweel hu manku suge minkum isin haal sin calaa camalin camal korshe caamilan ka dhigno dekado ha aruri bahaatay wali hatoob caamilan ka dhigna meelmadahan ka dhigna horeed fakatama huwa manki gariyo naa una noo gari walkal isku dhaaf yani lanki imaamka haay madaxweynegii sadir islaam lanki muslimiinta madaxshu sho haay imaaman haay walaagishen leri garsudo fakatama gariyo naauna noo gari mikyadan aalatu talot aalad oo irbasiwa ibra ibra aalatu talot noo gari walkal isku dhaaf i famaa fawgahu famaa dunahu mikyada shay walku yarnoo gari kana huwa yani wa kay shaygu sigee maktuumke kaana huwa shaygu sige hoola gariye maktuumka ahaade gululan gulol yahaade khiyaana khiyaanatan caamatan gulol maylere khiyaano oo caam eh oo wal dadka dhong ondhexeyan aga khiyaantu ay khiyaanatan fi lganima haasa umana khiyaano oo ganimada la khiyaaniye naglaas yani waa kay khiyaani naglaas caam eh wal dadka dhong ondhexay la gaadiya naglaaya ilan walaan hadi la aruriyahayo oo bengiga muslimiinta laakashibaw dadka dong an dhexeeya kalka lankigado gulula nagde kana huwa sheegi haade gululankiani nagde yati huwa manki sugaha ilakoya bihi bilgululi gululkisa kiani lakoya yawma alqiyamati fi yawma alqiyama kaablankoya nahodheba sheegni fidi goorti saarnayse kadaalahasle faqama rajulun rajulka aswadu midowya ilah ila nabi an istaagi rajulkaas oo min alansaari kaniano anguru cadi bin cumeyr hadala kaniano anguru hataalkan fiiriyahay waa lamid ilahi ila rajuli rajulka fiiriyahay faqaala rajulki mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo abal abal oo abala oo nagsay ania negey oo abal camalaka shagada oo nagsay shagadi melhulasiindiraaseubaraasi beswaha maqobdo koro oo nagso eri beswa shaga maqobdo koro maqobdo koro hadii walila garsadoob saaseyn beswa eri mana obsadi faqaala nabiy naw may ka golay wama laka wama habata laka may kin sugnaaday shagadii hang nagdiyo qaala rajulki mer samictuka ko dheegi taqulu anta adhaalka golas kada sada wakada so kagola so kodheegi qaala nabiy naomay golay waanaan aqul kagola hu goolkasa alaan habtakinka nage man gofal gofki istacmalna una camilkuelnhuman calaa camali shaga korshe camalan kuelno milmalaalankadik weelil kuelo mismalal kuelo saasun weel falyaji lakoy bigalilihi galilin ahay bigalilihi galili shay shaygasoy kidis yar lakooya oo camalki shay kakooya wakatiri katiri shay shay kidis badanna lakooya fama uti fama walaagi utiya huwa manka la siiyo minhu mima maaga heshe lakusi ya akada gaadade wali lakusi oo ijaare yo gaadade wama walaagi nuhiya la reebo canhu ama maaga heshe la reebon intaha huwa mankaasay kureebtoome rawa muslim muslim waa adis kuriyey وan cmar بn الخaطاab رadi الlahu taala anhu qala cmar may ka goolay lama kana yوم khaybara khaybari yoonsha marki xasali lama xasala marki xasalay yوم khaybara khaybari yoonsha marki xasali ya aqbala nafar nafar iya qaabilen nafarkaaso min asaabi nabagaas hadi sumida sala lahu ala salam bakaaloo nafalki meelena fulanun hebel shahidun waay wa fulanun hebelna shahidun waay hataa maro ilaa kumaran calaa rajulin rajulkao shay kumaran sheekadii akadaran ana fagaalo meelena fulanun hebelna shahidun waay fagaalo nabiy laa may kagolay sala lahu alayhi wasalam karkargi kalaa maya ini an raeytu arag rajulkaas fi naari naara ka aragi fi burdatin bisababi burdatin garbasaarko sababkeeda ala usa khiyaanayhaa o wacbaatin shakraawla kubeersado sabukeed oo alaha usakiyaani rawaama yura adeedka muslima imaamu muslim ya weri wa ahi yani wa hay ulmag sa inhunyi yalanatus rasuulkana barahay sala allahu alay wasalam wacan cumar ibn alkhadaab radi allahu taala anhu qaala cumar may ka gol lama kana yawmu kaybara lama xasala marki xasalay kana taamiwa yawmu kaybara kaybara gazwatu kaybara marki xasali ye aqbala nafarun dad hakaabilen nafarkaas oo min asaabi nabi nabadaas aasigu mid hakaabilen fakaalu asaabti meerena nafa fakaalu nafarki meerena fulan hibil dadki melka shahidin tiriya fulan hibla shahidin way wa fulan hibilna shahidin way hataa maru ilaha kumaran calaa rajulin rajulka korshe kumarano hibilon usuna shahid kuaran fagaalo merena marawki bua fulan hibil usuna shahidin way saren faqala nabiy sala allahu alayh wasalam ilah rasulsha may gore kalaa maya shahid may warikaas ini ani raeyto argay fulanka suge fi naar dhaadiya ka arageer mayna naarta kumutaysada sabab sita sababiyo fi burdatin bisababi burdatin wa o eh, yani daalat dakalat imraat annaara fi hiratin bisababi hirati hadidka haysa yani kan nusul saas shaygo yarwa oo shaygo yaro ad nigmalayan marmar jiniyolka gala asku jar toobiye shaygo yaro nigmalayane oo usun walhung e oo ismarki cadaabla gada nusun jar kalkun lamada basilin kubedbaad hamudni hamudni hadii saas oo kale insha sheego kala yani kala maya wa rasulka ini an reayto argayu fulanka fi naari arka argay fi burdatin bisababi burdatin darbasaarko sababkeed oo kala huwa fulanka yani khiyaanayha burdideeda khiyaanay sababkeeda naarangali a o cabaatin fi fi cabaatin bisababi cabaatin kubeertado sababkeed shakraawle ota shaki sutiya sutiyaas tawaamay wuriy xadiidka muslimun imaamu muslim ya wuri waan abi gatadat abi gatada maylik uriyey magaashay alxarit ibni ribciyin radi allahu taala canhu an rasuuli lahi sala allahu alay slam anahu ana rasuula qaama rasuulka gumi fihim fi naasi dadka dhahdiyo gumi fadakara nabiy nahu sheegay lahum linaas dadki may sheegay ana aljihaada jihaad fi sabil lahi lakjiha waliman ana aliman rumaayo bilahi ilahi larumaayo afdal lacmali camalyaalka anfal badan imiyey faqama rajulu rajulka ogumay faqala rajul mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi oreyta akbirni in waram in gutult hadii liidilo fi sabil lahi ilahay wadis daadiya liidilo tukafaru atukafar wal dhaafey ani anagay khadaayaya gefyaalkay wala dhaafey faqala rasuul lahi sala lahu alay slam lirajul mengar nacamha in gutult hadii likdilo fi sabiil lah ilahi wadisdaadilki dilo walal anta adina saabirun ki sabra et muxtasilun ki ajarubsada et muqbilun ki gaabila et غayru mudbirin ki dubur jeedin hayna uma gaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shemey ka goray kayfa gulta waad hortahinkanag wadalki kayfa sida ba gulta ka gooli qaala nabiy no gaala rajul rajulki meerehreeyta akbirni in waram in gutiltu adi lidilo fi sabiil lahi lidil atukafaru ana atukafaru khadaayaaya lina ifaal atukafaru wal dhaafay yani anige khadaayaaya gefyaalkay walo dhaafay faqala rasuul lahi sala lahu alay salam nacma walaal antaada saabirun ki sabra ese muctasibun habarun bacda habare muctasibun ki ajarubsada ese mukbilun ki gaabila ese oo godowka gaabilahaas laysaabsakidil ayr mudbirin ki dubrijeedi ay adan hayn n rooranedlakinkudoonye ilaa yani wa kay ila dayna lakureebi kol deenlakin kudhaafana ma xuquuq bini aadam wa ilaa dayna maayn maywali faina jibriila jibriil ye qaala wa jibriil li aninka gooli dalika algawla ila dayna taas ingariwaayata halkan jibriil ay insheegeri taas wa mslim an abi gabatadata alxaris bni ribciyin radi alahu taala anhu an rasuuli lahi sala lahu ala slam anahu ana rasula gaala rasuulka may ka goole ama anahu ana rasula ye kama rasuulka gumay fihin fi asaabi asaabta dhadiyo gumi fadakara nabiy nabag in sheegay lahum lilasaabi an sheegay ana aljihaada jihaad fi sabiili lahi ilahi wadis dhadiyalka jihaad walimaana wa ana alimaana rumaayo bilahi ilahi lirumaay afdal lacmaali camalyaal ilahi lanka dhawaadaw aangan fal badan iniyainga rasuulka saabta in sheegay faqama rajul rajulka umireed faqaala rajulka mer ya rasuul allah araayta akbirni in waram in kutultu adi an lidilo fi sabiililah ilahi wadis dhadi lidil tukafaru atukafaru wal dhaafey ani anegey khadaayaaya gefyaalkay walaw dhaafey faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam lahu lirajuli rajulki mengaray nacam ha walkao dhaafe in kutulta adilka dilo fi sabiili lahi ilahi wadis hadi alki dilo walaalanta adina saabirunki sabra ese muxtasibunki ajar hubsadaayo ajarku hel jihaadkun adilete dankalin jerne muxtasib ictisaab ese mqbilnki gaabilsan ete ayr mdbirinki duurjeedi wadan hayna elknkudonye wal dhaafe dunuubta markaaso intaas saarsaarka dhimatoog shuruudiyaalka sadyada kubatoog uma qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulsmakagoolay kayf kayfa gultaas lan yahose ertiyoda seerti kanag badalkin kanag qaala nabiy naumay goolay rayta akbirni in waram in kutiltu hadii an liidilo fi sabiili lahi ilahi wadis dhahdiya liidil atukafaru wal dhaafey ani anhegey waloo dhaafey khadaayaaya gifyaalkey waloo dhaafey faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shime oray nacam ha walhal antaada saabiro ki sabar etyalko dhaafa muxtasibon ki ajarubsada et muqbilon ki gaabiliyet mana odow ka gaabiliyet gayru mudbirin ki hooray dubur jeedeedan hayn walkoo dhaafe hortaas kadhimatwa ila dayna dayn lakin ku dhaafan binaadam hugugdis lakin ku dhaafan may maahin may welay fa ina jibriila jibriil mucalimka ewa qaala huwa jibriilka gooray liana dalika goolkaskaasa inka gool ila dayna ta reebi sisaas er kawa muslima talin wayood tayada talin sheeg kawa muslima muslimiya waadi furiyey وan abi hurayrata radi alahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alay slam qala rasulka may goole atadruna kasaasana man lmuflisu muflis walilkajed kasaasana gaalo asaartimereen almuflisu muflis fina dhahdaan muflis fakir may leray man alere laa dirama lahu liman walaa mataaca lahu liman lang alaabon gabne diraman gabne ibrishe fakire kaasa muflisun kasaan muflis oo luga wiye sheege faqala nabiyuna umay ka gooley ina almuflisa fakir mayb wa min umati haal kumiday man wa yati koya yawma alqiyamati fi yawma alqiyama qiyama maalinteeda lakoya bisalaatin salaad badon lakoya wa bisiyaamin lakoya wa bizakatin lakoya laakin se wayati koya kad shatama haal ayay hada kan ay wagadasa haal gadafe hada kan gadafi waakala aamay mala hada kan maalshay aami wasafaka deediyey dama hada kan diishay deedi walaraba garaacay hada kan tumi intaaso isoo intaas iska dardarya koya camal saalaxay amar onayo yani shar intaas ba suubi kalku hadhowti dinari dirham majart maylasugudude camalki subunaayo wala koogaabeyo wal yaraaye fa yucdaa wal siye hada kan alasiye min xasanaati bacda xasanaati xasanaati dhalim ki dadulmiyaay xasanaadki shay baclo kumid ee kana la siye ila dirami dinaar wala gusdaa ma leh xasanaadkina yoon wal yaraybo may welay inti cumruga dhonyi hoob tumi shansin hoob goono langooyo haddana siniyaalki ka naftiyo haddana inti ad cibaadaysadaas tumundagig oo kale salaada duhurka makubadaan sala iska dadar halko sa hoob diran hamin waliifatlakugoy walyara bahira mana cibaadi walyara bahiraas kalkun yoogiyo haya hadan lagaade lilay mana wahada kan lagaade min xasanaatihi xasanaatihi lakugaade fain faniyat kan lagaade xasanaati kan lasiye kan alasiye kokale kooye idulmiya lay walsiye fain faniyat xasanaatuhu xasanaatu man manki sugahay xasanaatki hadii tabto qabla an yuklaa lagud ma aladigi lagud caleyhi calaa man manka korshay haadi lagud horteed hadii tabto oo weli dadka dareerahayaan kan ulmi layley hadan kokal koya okida walgaada hadan min khadaayaahum khadaaya almadlumiina xaanilo dulmi gesiyaalkooda baclo kumid el hagaade fadurixat hiya khadaayaadke lahoobiyey aleyh alaman daarinkii korshe lakahoobiye uma durixa wal tuuray fi naari alkuture acadana lahu minha rawaama yuriy wadeedkana muslimun muslim iya wuri wa kolka muflis kaasu eri rasuulka sa fakiir oo lakasaw kaasu eri hadhowti koyso can abi hurayrata radi allahu taala anhu aalimka ila ulmaga ila isku digaay ba ulm ana rasuul lahi sal lahu alayه wasalam qala rasulka may goles hal tadrunaka saasana ma lmuflisu muflis walilkijeka saasana qaalo asaabta merena yani almuflis muflis fina dhahdaan man wa laa dirhama dirham an lahayne lahu liman walaa masaa alaabad lahu liman in sugna ay lang alaabnan gabnay dirhamnan gabnay muflisan kasaan fakir faqala nabiy naumay kagolay in almuflisa muflis min umati umaday haal kumid ay man iya muflis e yati huwa manka koyaw yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama yaama maalinteeda lakoya bisalaatin salaad lakoya wa bisiyaamin lakoya wabizakaatin acmaal fay lasusubu lakoya laakin may tarti acmal hong nakadaraay wayati wayati koya kad shatama haal aayay hada kan aay kad shatama huwa manka haal aayay hada kan afligaadin jesid wagadafa walhaal kad gadafa huwa manka gadafay hada kan gadafi waakala walhaal kad akala huwa manka aamay maala hada kan maalshay dulmo ka aami wasafaka walhaal kad safaka huwa manka deediyey dama hada kan dhigshay deedi walaraba walhaalgadalaraba huwa manka garaacay hada kan tumi intaasu soo soomeeye koya fa yucdaa wal siye hada kan kikowtu sufulmiyaay yala siye maal oolan gudow male min xasanaatihi xasanaati man manki dadulmiyaay xasanaati bacdukum mid la siye wahada wa yucdaa hada kan usun walsi kokale koye min xasanaati bacla xasanaati xasanaati man mankan xasanaati bacdukum mid usun lasiye walwede fain faniyat wala saasay nagatol wedo lasiyood fain faniyat amaali walyaraha dhamaadeen fain faniyat hadii tabto xasanaatu xasanaatu man manki xasanaadka likukusudaay hadii taban dhamaadaan qabla an yuqla lugudo ma aladigi lugud horteed caleyhi ala man manka korshay haaday oo madaalime lugudud horteed hadii oona xasanaadki taban wal kale xasanaade dadkalis on lahayne waana dadki dulmiha dadki yani dacwaysadayan weli mawjuudayin ukida wal gaade min khadaayaahum khadaaya almadlumiina han la dulmi dembiyaalkooda bacdo kumid intiisa dulmi gadarkaas oo baclo kumid ee lahagaade fadurixat hiya khadaayaadkiya la tuure caleyhi alaaman manki korshiye la tuure kokale walaaade wal katuure kokale walaa katuure si langwadaw langwadaw bes camal suubugno dhamaadi wali humaateen si hakwareegen uma durixa huwa manki wal tuure fi naari lakatuure wa sa rasuulka eli sala allahu alay salam saasa nufis umaday kaaso eri manaa rawaamay wuri adeedka muslimon muslim iyo wuri a kolku camalka suubung iyo camalkun iska dardarawshay xuquuqda bini aadam eedlan iska ilaali yadika tusiya infaylahay xuquuqda bini aadam an umi salamata radi allahu taala canha ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasulka may golay inama inkalmahani ana basharu binaadin yaha wainakum isina taktasimuna tarfacuna alkhusumata doodaa korwelasan ilayanantike walacala baclakum bacligin maymudin ya yakuna huwa bacligini haad alxanaki fasix haad lixujati xujati lbacli bacligu siga xujadiis fasix ka haad min baclin baclika fasix ku haad faagmiya reed an xugmiyo lahu lilbacli bacligi fasix kahay anan hugmi binaxwi maagi dadarsi anan xukmi asmac ana dheegaw hadaba faman galaytu lanki anan xukmiyo lahu liman bixaqi akihi akiiman manka walaalshay muslimka agshi anan xukmiyo fa inama inkalmaane agdac gooyi lahu liman mankaasan gooy qidcatan gabal oo min anaari an gooyay ay gaadanay mutafaqun caleyh xadiidkana mutafaq wa وعn umi salamata radi allahu taala canha ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka goolay inama inkalmaane anan basharun bin aadam ya ahaa wainakum isin taktasimuna doodaha korweelasan taktasimuna ha ilayanatikeehayn doodasan ey tarfacuuna alkhusumata doodaha kor welasan ilayanatikeeh lama haniskahasro gobsadaasan insheenasan walacala baclakum bacligin may mudunyaa an yakuna huwa baclig ini haado alxana afsaxa ki fasix ahaad bixujati xujat lbacli baclig hujidis fasix haad min baclin bacli fasix kuhaad ko lamada gof asda weya ko eed hadalkan kaso anin hadalkaas dayr hoos kudhikor oo faagliya anaan xugmiyo lah lilbacli bacligi fasixiga in xugmi binaxwi ma bigadri maagi gadarshana koogmi asmac anana dheegaaw faseexnimada iyo aftaarnimada iskaadalayo kan la ama walley anisero hogmiyo dhii korto oo walaaginsun lahay faman galaytu lankan xugmiyo lahu liman mankan xugmiyo bixaqi akihi aki man manka walaalshay walaalka waley horta muslimes en dulmiyaas akiitas maytusiyaase adi jilaac lakoodalbahay walaalkaba hortama en dulmi lile faman galaytu lankan xugmiyo lahu liman mankan xugmiyo bixaqi akihi aki man manka walaalshay muslimka agshean xugmiyo inama inkalmahana atbaacu ana niman gooyay lah liman bidcatan gabal yan gooya min annaari wa oo manaha xugunka anin kuxugmi halaal mankanagadaas walaan hoob adang lahayn adogdusku dhaafle maay waaba gaalag ba in hugmiya halaala ingeyma eh naaraan gooya bidcatan min annaari rasulka sala allahu alay salam isku ilaaliya kolkunda muslim maalshi mutafaqun caleyh faalxana bimacnaa aclama ki ogaan badan haad bixujati xujat lbacli baclaga xujadis ki ogaan badan haad fasiixaado ogaan badan haad wa an ibni cumar radi lahu taala canhuma qaala ibna cumar may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may ka goolay lan yazaala lmuminu muminka mazuulaa fi fusxatin waasa ahaansho min diinihi diin lmumin muminka diinshay waasa ahaansho kasugan yi mazuulaa ma lam yusib huwa muminka dib ngasimna daman dhiig ngasim damkaasoo xaraaman xaarame ngasimnawa muttafaqun an rawa lbuaariy buaariy adis uri oo yani xuquuqdila xuquuqdikinkwiinay lan yazaala lmuminu mumin mazuulaa fi fusxatin waasaaxaanshu soo kasogayi oo ilahay raxmadiis waasaxaanshida kadhax jir min diinihi diin lmumin muminka diinshay waasaaxaanshu soo kasogayi muzulowa maa lam yusib huwa muminka tib ngasin daman dhiig ngasib damkaasoo xaraaman harame oo dhiig harame asiibo kolkan cariiriya nagde e yani waa kaysaan soo kal isku ilaaliyo dhiigas dhiigas oo bislanka deediyo khatara kasugnaade rawa buaari buaariy e adis wuriyey buaariya e wuriy waan khawlata binti sabir وعn kawlata binti yani kawlata binti samir alansariyati wahiya kawladeede imraat yani imraat imraatu hamzata hamza zawjadiis wa radi alahu tacaala anhu an hamza waanha an kawlata lamadi balakiraalanaeda qaalat kawla may ka goolay samictum rasuul alahi sala alahu alayhi wasalam ilahi rasul she dheeg yagul rasuulka ha alka goolaw iyo dheegi wa ina rijaala rijaaliya yatakawaduna dabaaladahayaan fi maalilahi ilahay maal shay ka tasarufayan sifadan weleen wa bigayri xaqin hag la-aan fanaaru alahum yo layin ywma alqiyaamati fi ywm alqiyaama qiyaama maalinteeda yo naara layin sa rasulka deg waan kawlata binti haabit waan kawlata binti amir mi amir وعn kawlata binti caamirin alansariyati radi alahu taala canha wahiya kawladiyade imraatu hamzata hamzi radi alahu taala canhu zawjadiis wa anhu an hamzata lakaraadan anha an kawlata qalat kawl may kagolay samictu rasuul alahi dheegi sala lahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halkagola wa dheegi ina rijaala rijaal ya yatakawaduna dabaaladayan rijaal madaxyaal isku dabaaladayan fi maalilahi tacaala dabaaladayan o sifadan an dabaaladayan yani yatasarafuna katasarafayan bigayri xaqin xaglaan ya dabaaladayan maalo dadkadon dhehayo isleediyo dabaaladayan bigayri xaqin fala hum yawmay layina annaaru naara mustaxaqin nagati naara layin yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteeda naara layin kolka xuquuq lmuslimiin eh, yani dulmag eh ya lasku ilaaliya lasku reebay sawa ma yuri adidka albukaariy imaam lbukaariy weli ala